bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin w sala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wasdna cilma qala alimaam abu cabdillahi moxamed bin ismaaciil bin ibraahim albukhaari raximah llahu tacaala baabu akhdu lbaydi min alxumara wuxuu ku saabsan yahay akhdu lbaydi ukuntii oo laga qaado min alxumarati shimbirta alxumara dayrun sagiiru kalcusfoor waa shimbir yar wey shimbiraha yaryarka ee yaryareyda la dhahay iyo kuwa yaryarkaa weeyaan marka shimbirtaas xadiidka lafdigiisuu musanifku muraacaynayaa waxaana ku soo jiray xayawaanka guud ahaan basharka iyo xoolaha iyo xayawaanka kale xataa kelbigii aygi xataa hiradii iyo bisadii iyo intaba in raxmadda iyo naxariista in loo sameeyo oo aan la dhibin oo wixii loo tari karo loo taro intuba inay kamid tahay naxariista alla waxa lagu helo subxaanahu wa tacaala marka wuxuu ka hadlaya musanifka abwaabtii mid ka mid ahoo akhdu bay albayd ukunta in laga qaato min alxumarati shimbirta <clears throat> ama dhasheedii iyo ilmihii yaraa ee farakha ahaa ee aan buubi karin in laga qaato deena shimbirtii dhashay ay walbahaarto oo ay buubuubto oo xaggaa u bafafafdhahdo arrimahaasoo dhanba arrin wanaagsan ma aha oo xanuujintaa la xanuujin iyo walbahaarka la walbahaarinayo wuxuu anfinayaa raxmaddii iyo naxariistii loo geli lahaa buu ka hor imaanaya qaala xadahanaa dalqu bnu qanaam qaala xadathana almascuudiyu nisba ilaa cabdillahi ibn mascuud weye awlaadiisa wey can alxasan ibni sacdi can cabdiraxmaan bn cabdillaahi can cabdillahi bn mascuud alhudali radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama nazala wuxuu degay manzilan meel meel buu degay safar buu ahaa socotou ahaa xajka cumrada jihaadka ama baxyo iyo safaro fara badan baa jira oo magaalada madiina ooga bixi jira rasuulka alayh salaam marka haddii safar la yahay waxaa la watana uu yahay waxaa ugu xoog badan badane ugu dheereeya awr iyo farde iyo wax saas oo kale ah saxaabaduna isku dhex jirtaa xogoo markii la socdo la daalo waa la degayaa habeen in la baryaa laga yaaba meel ciid oo duura la baryo waa la soconi haddana waa laga sii guuri nazala manzilan meel buu degay boos meel buu degay rasuulka calayh salaam suu ugu nasto fa akhada arajulu nin baa wuxuu qabtay bayda xumaratin shimbirta xumarada ah ukunteed buu qaaday ukumay meel dhigatay oo buul intay u samaysatay ee hadba kusoo degaysay oo kusoo noqonaysay oo ka awaaranaysay hadba ay kawax ka eh, doonanaysay oo waxay hartay meesha baa oolin la qaatay fa jaa-ad markaasay timid xumaradii shimbirtii tarifu iyadoo buubuubayso riwaayo kale tacriishu korka kore ayay sida cariishkii oo kale ayay ka dulhahaabaysaa calaa ra'si rasuuli illaah rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam madaxiisa bal fiiri shimbirtii saxaabadii kale ee faraha badneed ma aadeyso rasuulka calayh salaam korkiisay saa u korhahaabaysaa u buubuubaysaa raxmad bay ku ogtahay sala allahu aleyh waalih wasalam waa sidii rijigii uu nabiga ku arkay oo kale meel isagoo ku dabran madiina markaasuu wuxuu yihi markuu ritigii arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii ritiga ololay ee sawdeeyey ee ilmeeyey waa ilmeeyey nabiga waa u imaaday calayhi salaatu wasalaam tawaaddu ka salaaxay oo ka taabtay tawaadda meeshaa luqunta madax dhanka gadaadka ah yaa tawaad la yihahda madow ee uu ka dhidido halkii buu nabiga calayhi salaam ka masaxay garbihii dhabarkii buu ka masaxayo sinaamkii iyo kuruskii markaasu wuxuu yidhi awey ninkii iska lahaa ritiga ninkii iska lahaa awe wiil dhalinyaro reer ansaariyada yimid wuxuu yihi anigaa iskale ilaahay ooga cabsada buu yihi xoolahan oo neefkan wuu sheeganayaa inaad dhibayso oo dhibtay buu ka sheeganayaaye ilahay ooga baqa buu yihi nabiga sal allah aleyh wasalam <clears throat> marka xooluhu way garanayeen raxmadda nabiga sala allah aleyh wasalam iyo xayawaanka guud ahaan shimirihii waa kan tarifu calaa ra'si rasuuli illah rasuulka nabiga ciise calayhi salaam bay buubuubaysaa fa qaala nabiga wuxuu yidhi ayukum kiineebaa fajaca ka argagixiyey oo xanuujiyey haadihi midani bibaydatihaa bisababi baydatihaa ukunteedii sababteed aad qaadeen darteed midkiina fajaca ku riday waayo xanuujiyey ka murgiyey fa qaala rajulu nin ba wuxuu yidhi yaa rasuula rasuul allahu ana akhadtu baydataha anaa ukunteedii qaatay fa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ordod celi meeshii ku celi raxmatan lahaa naxariis iyadoo loo naxariisanayo darteed orod ku celi buu nabi sal allah alay wasalam yihi halkeeday ku ogeed u dhig buu rasuulka calayhi salaam markaasay naxariistii ay gaaraysaa ood u naxariisatay iyaduna fajacii iyo murugtii iyo walbahaarkii iyo bafbaftii iyo orodkii o dhan way joojinaysaa oo hooyo ilan hooyo waa un hooyo haddayd bini aadam tahay hadduu libaax yahay hooye midkaa goolka ahee libaax ahee dadlayska ah ilmaheeda sidii hooyo laga rabay unbay umari raxmaddii iyo naxariistii waa naxariistii ilahay uu soo dejiyey keligeedahayo xayawaanka o dhan iskugu naxariisanayo xataa farasku uu ilmihiisa lugta kor uga qaadayo nabiga aleyh isalaatu wasalaam asagoo ka baqaya inu waxyeelo oo gaarsiiyo marka xayawaanka muftariska xataa ilmihiisa u roon yahay hooyo u yahay shimirti waa sidoo kale waa dareemaysaa xayawaankii xoolihii la dhaqanayo waad artay u celiya buu nabiga aleyhi salaatu wasalaam u naxariista marka haddii halkaa diintan gaadhay ka waran diinta halkaa gaadhsiisan hadday noqoto shimbirtii iyo hadduu noqdo eygii hadday noqoto yaanuurtii iyo bisaddii iyo buustii waxaasoo dhanba cinaayo sinaysa oo dhowraysa xuquuqda iyo waxa ay ku leeyihiin ama ay leeyihiin ama ay mudan yihiin maxaad u malaynaysa aadamihii aadamaha intay u naxariisatay oo xuquuqdiisa ilaalisay oo dhiiggiisa ilaalisay oo cirdigiisa sharaftiisa maalkiisa ilaalisay ka war aad iyo aad ba u uxalleerta marka diinta waa diin caalami ah waana diin shaamil ah caalami weeyaanoo meel khaasao juqraafi ah oo khaas ku tahay diintan ma jirto jinsi mucayana ah iyo meel mucayanaho khaas ku tahayna ma jirto waa lilcaalamiin wey naxariista ayada caalamka o dhan weeyaan haddana shumuuliya wax walba ayay ka hadlaysaa meel walbana way ku toosan tahay shareecadeena iyo diinteena dad baa waxaa laga fahmaya waxay ka fahmayaan diintan keliya inay tahay arrimaha cibaadaadka badanigahe addoonku uu salaad iyo sujuud iyo cibaadaadkaas keliya inay tahay ma aha meel walba oo xayaatada insaanka iyo nolosha iyo wanaagga mujtamaca iyo kownkan hagaaggiisa oo idilba diintan ayadaa waxaa weeya way u taagan tahay qaala alimaamu albukhaariu raximahu llah baabu tayru wuxuu ku saabsanya shimbirkii oo fi lqafasi qafas gudihii lagu rido lagu rido qafas yacni buulkiisa buulka iyo meesha shabaga ehe lagu talagala ee la geliyo shimbiraha in lagu soo qaadan karo baadiyahaasaa tagtay shimbirihi baa soo aruurisay shimbiraha qaar aad bay qurux badan yihiin shimbiraha qaarkood aad bay u qurux badan yihiin magacyo lahaan jiray markaan carruurteena ku ciyaari jiray mid la dhihi jiray geli iyo mid la dhihi jiray maxay ahayd eh, magacyada shashaagabal yah midda codka qur kuwa cod quruxsan baa jira ad qurxod quruxsan yah mise sheersh barbabatiinba raggii ariga ku raaci jiray looda baadiyaha ku raaci jira yah eh, kaasuuka hadda anaga shimbiraha anaga maba heenba shimbirahan kaasuuka ma heen meelahan ku aragnaa sawiradan ku aragnaa lakin shimbirahan dhaqan jiray ama aan ku dhex noolaan jirnaa we ya wax ka sheegay qooley iyo iyo show qudunquuto masad garanaysaan ya iyo tuke shimbira fara badan baa jiray aad u fara badan oo ilaahay uu ku nicmaystay dhulkan uu degan africada aad iyo aad u fara badan oo qurux badan oo cod quruxsan oo maxuu ahaa baarimahooda aad iyo aad qaar ugu fiican leebta iyo oo markii lagu baalo si fiican leebka u buubayo marka shimbirahaasi qiimaha badan ee quruxda badan waa lasoo qabsan karaa bishardi haddii aadan ku xadgudbaynin oo aadan gaajaynaynin oodan oominaynin oodan dhibaato iyo xanuun usoo jiidaynin intaad soo aruursato oad meel ku xaraysato quruxdoodaas waad daawan kartaa codkooda quruxsanna waad dhegeysan kartaa a ah, iyo wanaagoodaas waa wax nooco istimtaaca iyo raaxada kamida waay laakiin bishardi waa inaad wax siinayso oo inaad marahii siinayso daaweynayso cunto siinayso aadan maarata dhibaato usoo jiidaynin dhib keenayn waxba dhibaato aynaad ah u keenayn taasaa shardi ah atayru fi lqafas marka waa sidaas weeyaan qala xadathana caarim abu nmaan abu nucmaan maxamed bn fadl qala xadathana xamaad bnu zaydi can hishaam bni curwata qaal kaana bnu zubayr cabdullaahi bnu zubayr wuxuu ahaan jiri wuxuu ahaa bimakata maka ayuu joogay de mar buu maka iyo madiine iyo xijaaz oo dhan keligii isaga loo doortay oo uu muslimiinta matelayay wa asxaabu nabiyi nabiga saxaabadiisuna calayhi salaatu wasalaam yaxmiluuna masakda qaara yajcaluuna wuxuu u jirtaa yajcaluuna yajcaluuna waxay yeeri jireen way jirta ayaduna yaxmiluuna tayra shimbiraha ayay soo xumbaari jireen fi lqafasi shabaga iyo buulka iyo meelaha la gashado halkaasay ku guri jireen oo dhigan jireen marka xadiidkan asaga ah waa xadiid daciif lisnaad ah oo ninkaa la yihahda hishaam ibnu curwa ma lam yudrik eh, mxuu ahaa eh, jadahu zubair eh, zubair saasuu leeyahy lakin hadda zubair hadda kaana ibnu zubair buu leeyahy kaana an hishaam bn curwata qaal kana ibnu zubayr bimakata waasxaabu nabiy sal slam yaxmiluuna dayra fi lakfas marka ibnu zubayr hadduu yirahdo waa aabihiis lakin hishaam wey hishaam wey cafwan hishaam wey hishaam ibnu curwata ibnu zubayr soo mahayn marka hishaamkaasi awowiis cabdullaahi bnu zubayr muna soo gaarin intaa wey marka muxuu noqonaya xadiidka munqaic buu noqonaya munqaic buu noqon wlmunqaicu darbun min adrub daciifi noocyaha daciifku kamid yahay halkaas wey marka lakin xadiidka waxaa xoojina ah xadiidka soo socda oo in ya a cabdullahi hishaam cabdullahi bna soo gaarin haddii hishaam aanaan hishaam awogiis waayo cabdullahi bn zubayr wey laana hishaam waa inayo ina curwo waayo curwana waa ina cabdullaahi ina cabdullaahi bn zubayr waayo marka ya hishaam waa inayo so ina ina curo maha marka waa runtahay halkaas haddii eh, sax weeye marka cabdullaahi bnu zubayr iyo curwa bnu zubayr bay ahaayeen oo marka kuna waa taabici kuna waa saxaabi waa yahay sax weeye marka laakin hishaam lam yudrik cabdullaahi bnu zubayr saasay noqon adeerkii oo mxuu ahay hishaam hishaam hishaam hishaam ibnu curwa mm-hmm. hishaam waa inayo curwana waa ina zubayr marka ina zubayr hadii la yidhaha zubayrka waa awogiis buu noqon lakin ibnu zubayr hadii la dhaho ibnu zubayr cabdullahi adeer bu u marka curwadi wax walaalaha cabdullahi bn zubayr lakin halkan ma adri raawi wuxuu leeyahay hishaam lam yudrik jadahu zubayr manu soo gaani halkana zubayr noogumaba qoraba zubayr waa qora sanadka a ibn zubayr iyo zubayr way kala yihiin marka ibn zubayr waa waa cabdullahi ibn zubayr haddii laiska idlaaqo kaana ibnu zubayr bimakata waxa dhacay waa waxuu ahaa waa cabdullahi mm, ibn zubayr wax maka joogi jiray madaxa ka ahaa almuhim hadda waxaa weeyaan haddii la yihahdo hishaam lam yudrik ibna zubayr muuna soo gaarin wahuwa camuhu waa adeerkiis adeerkiis waa aabihii curba la dhashay saasuu noqonaya saasuu noqon Mm. laakiin dariiq kalaa jiro albani uu taxsiininayo waa jirtaa ayb xadidka daciif waa la daciifiy kan hadda aan ku jiro xadiidka soo socdana waa xoojin oo in shimbiraha shimbiraha in la yeelan karo oo la aruursan karo oo laga faa'iideysan karo wixii ama qurux ama muuqaal ama muxuaha sawd iyo kada ah waxaa weeyaan dhib ma laha bishardi waa inaan laga ogaananin xaramka gudihiisa xaramka gudihiisa waa inaan laga ogaadhanin ah, oo maka iyo madiine gudahooda xaramka inta xaramka xuduudda ah intaa waa inaan laga ogaadhanin haddiise xilliga laga soo waadho oo xaramka la keeno waxba dhib male qaala alimaamu albukhariyu raximah llah xadathana muusa ibn ismaaciil qaala xadathana sulayman ibn mugiir can haabitin ibn aslam can anas bn malik radi allahu canhu qaal dakhala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigaa wuxuu soo galay yani beyta anas gurigoodii reerkoodii ciddoodii ah, umu sulaym iyo dalxa iyo waxaan jira abu iyo iyo muslem iyo abu dalxa oo hooyadii qabay oo carur ay u dhashay fara badan marka dakala nabiyu sal l slam baa soo galay faraa wuxuu arkay ibnan wiil li abi uu dhalay oo anasna ay isku hooyo yihiin yuqaalu lahu la yiraahdo abu cumayr la yiraahdo isagoo waxba dhalin baa kunyo loo bixiyey wa kaana lahu wuxuu lahaa nuqayru shimbir buu lahaa yalcabu bihi uu ku ciyaaro waka marka ilmaha caruurta ku ciyaari oo waxaa lamida marka bisadaa lamida yanyuuradaa lamida shimbiraha iyo nimibsada iyo waxyaalahaas maaluufka ah oo dhan baa soo geli in la yeelan karo oo qunya la yeelan karo oo cidaha la keensan kara laga qaadanaya xadiidka waxaa la diiday un eyga la diiday eyga lama ogolo ah, man اktana kalba ila kalba maashiyati aw saydin naqasa min ajri kula ywmi qiraatan maalin walbaba laba qiraad baa ka go-aya ninkii ay samaysto oo guriga dhigtaa oo deena iska iska dadaawada ka asaga lama ogolo inuu ugaadh iyo xoolaha u raaco iyo beeraha ilaaliya iyo waxaa inuu yahay mooyeene marka ninkan wuxuu lahaa nuqayrun shimbir isagana la taskiiriyo nuqri baa nuqayr lagu taskiiriyo yalcabu biyuu ku ciyaaray faqaala wuxuu yihi nabiga calayh salaam ya abaa cumayr abaa cumayrow maa facala muxuu sameeyey oo ayna awey an nuqayru shimbirkii nuqayr ahaa shimbir yarow ku ciyaaru ahaayo ka dhintay nabiga caleyh isalaatu wasalaam marka booqasho iyo mudaacabe iyo inuu xogow yar kaftamiyo xadiidku saxiix weeyaan waana soo marray xadiidkan iyo wixii culummadu ay ka sheegeen iyo in eh, culummadu ay kutub ay fawaaid fara badan ka aruuriyeen ibnu qosaar iyo ninka la yirahdo xaafid ibn xajar iyo kutub ay ka alifeen ama muxuu ahaa fawaaid ay ka jamciyeen ilaa lixdan gaadhayso waa soo ishaaray nacam fawaaid fara badan buuna leeyahay ay kamid tahay hadda midan musanifka baabaystay ah jawaazi imsaaki dayri fi lqafas in shimbiraha la dhigan karo leanna shimbirka haddaada ama xidhan ama qafas ku ridanin shaba ku ridanin waa kaa buubaya waa kaa buubaya bishardi waa in wax la siiyo oo cunto iyo cabid iyo wax la siiyo oo aan dhibaato loo geysanin taasaa shardi ah nacam ilmaha magaciisa oo la taskiirin karo taskiirkuna marka walba taxqiir ma keeno xaqirid ma keeno waa laga qaadanaya xayawaanka isaguna sidoo kale in la taskiirin karo magac loo bixin karo waa laga fahmay xadiidka iyo waxa la yidhaahdo sajciga waa banaan yahay haddun takaluf ahayn hadduun takaluf ahayn ama xaq iyo sharci aan lagu diideynin sajciga hadalada isku ilaalinayo geesaha mxua fargeeskahe mxua la ilaalinayo kaafiyadooda gabaynaan ahayn baa sajci la dhahaa yaa abaa cumayr maa facala nuqayr cumayr iyo nuqayr soo maartid sajci baa la dhahaa takaluf hadduunan ahayn dhib ma laha oo usajiye iyo fasaaxa iskaga yimid qofka ilahay u dhaliyey ka rasuuli llahi sala allah aleyh wasalam oo afsaxu naas ahaa laakiin hadduu yahay takaluf iyo iska keenkeen iyo mxuha isku mashaqayn iyo xaqii laga hortago oo lagu difaaco lagu reebo sidii ninkii la dhihi jiray xamlu bnu naabiqa oo nabiga alayh salaam ku yiri markuu la yimi sajcigii kayfa aqramu man laa akala walaa shariba walaa nataqa walaa stahala familu dalika yudal waxaasuu shubay nabiga alay slam muxuu yihi sajcun ka sajci lacraab fii riwaayati ka sajci lkuhaan waa kaahin kuhanada waxoodii buu galay baa la yiri waba waxaas kama jiro baabu wuxuu ku saabsanya yanmiya khayra khayr buu sheegi qofku bayna dhexdood dadka dhexdooda khayr buu ku faafin yanmi haddii la shido oo yunami ama namaytu aad tirahdo namimay noqon lakin yanmi iyo nama iyo namaytu oo aad takfiifiso khayrkaa loola jeedaa yanmi khayra khayrkuu faafin bayna annaasi dadka dhexdooda oo islaaxa daatulbeyn baa loo jeedaa dadka oo wanaag loo kala qaado oo wanaag loo kala sheego oo wax maarata isku dir iyo waxa la iska ilaaliyo xadathana cabdullahi bnu saalixin qaal xadathana layd qal xadathana yunus bnu shihaabin qaal akhbarani xumayd bin cabdiraxmaan ana uma hooyadiis umu kulfuum ahayd umu kulfuum bintu cuqba bin abi mucayd cuqba bin umacd waad garanaysaa ninka xumaa wey lakin gabadha qiimaha badan saxaabiyadda jariirada radia allahu canha dhuriyadeedaas kuwaas taabiciin xumayd bin cabdiraxmaan wakaas akhbaratu waxay u warantay wiilkeedii xumayd bay warantay annahaa samacad inay maqashay rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam oo yaquulu leh laysa alkadaabu beenala ma aha aladii midka yuslixu bayna annaasi dadka heshiisiinaya fayaquulu khayran khayr ku hadli o amase yanmi faafini khayran khayr faafin yanmi yanqul wayunshir wayufshi faafinaya khayr qofkaasi beenala ma aha dad dhexdooda oo iskhilaafsan buu yuu been ku heshiisiiyey oo labada qof ila qofku markay isku xanuunsan yihin nin ninka kale shar buu ka aaminsan yahay shar buu ka aaminsan yahay iyo wax khayrkiisa una ka telinaynin tan uu qof walba aaminsan yahay bilcagsi buu marka qofka usoo naqliyey oo yidhi ma ninkaasi wanaagaasuu sheegay waxaasuu kuu sheegay jeceyl buu muujiyey waa ku ammaanay waaba ku difaacay maalin dhaweed waaas waxaas oo dhan oo daahirkooda been ah laakiin lagu islaaxinaayo ummadda wanaagga laiskugu keenaayo dadka lagu heshiisiinaayo taa ayada marka waxay kamid tahay beenta banaan bale ajirka iyo hawaabka laga helayo islaax datilbe laga helayo ayay kamid tahay waxaase fiican in lala imaado tacriid muxuu ahaa tacriidka waxa weeye waa sarbeeb hadal daahirkiisa si loo fahmi laakiin si loo wato taasaa fiican qaalad waxay tiri walama asmachu ma maqal yurakisu nabiga isagoo ogolaanayo fi shayin wax mima yaquulu nnaasu dadka waxay dhahaan min alkadibi beenta waxay dadku ku hadlaan ee beenta ah nabiga asagoo ruqseynayo ogolaanaya ma arkin ilaa fi thalaatin saddex mooyeene saddex shay oo beenoo dadku ay ku hadlaan oo been la dhihi karo ayuu nabigu ruqseeyey limaslaxa raajixa maslaxada raajixada iyo mafsadada lagaga hortagayo weyn daraaddeed baa beentii loo loo ogolaaday waa ruqso waaye ruqso haddaad maqashana wax asalkiisa xaaraam ahaa laakin lilxaaja ama lidaruura loo ogolaaday saddexdaa maxay yihiin loo ogolaaday oo beena alislaaxu bayna annaas dadka dhexdooda heshiisiiso oo been ku heshiisiiso haddii aad run iyo si xaqiiqaa iyo sida markaasi aad u kala dabqaado ay ku adkaato in qofka isaga shubahaadka qalbigiisa ku jira iyo shakiga cadaawada daqiinada waxaan uu qalbiga gashaday isleeyahy hebel waa uun cadow waaday uu isleeyahay in la yihahdo maya cadowaada ma ah waa walaalka oo wanaag buu kaa sheegay oo isaga xumaan ma qabo oo waa ku ammaanaya oo garab buu ku yahay oo wuxuu diyaar u yahay inuu ku imaado ku salaamo waxaas dhan baad akrisay marka dhib ma lahaa markaasaa kaka lagu sheegtay labadii qofba marka iyagoo saliim ah oo nabadgalay oo xabadkoodii iyo caafimaadsan yahay yaa isku keenaysaa taas marka maxaa la helay ahamiyada ay leedahay fiiri ummadda inay walaalaha walaalnimadooda iyo quluubtooda isku dumanto wanaagga ay leedahay fiiri wax allaalo wixii fasaadooda tilbeyn keenayo dhanna shareecada way xarimtay oo uu kamid yahay sufuufta oo la simi waayo maxaa kamid a ah waxyaala fasaadooda tilbeyn keeno ya oo dadka isku diro oo dadka kala tagsiiyo in sufuufta la simi waayo laa takhtalifu fatakhtalifa quluubukum buu nabiga leeyahy sala allah alay wasalam ha iskhilaafina sufuufta markaad safanaysaan sufuufta isku dhaweeya taraasu sameeya haddoo udur baabayimid oo kala carar iyo kala fogaadana way imaateen wixii daruuro iyo xaaje iyo baahi ah ayaduna baabkeeda wey shareecadu sideedaba waa shareeco marina wey shareeco marina oo liislaaxi nnaas iyo dadka wanaagooda iyo u socoto way ushaqaysa wey almuhim marka alislaaxu bayna annaas waa madlab sharci ah oo wax la amray oo wax la rabo wixii ka hor imaanayo fasaad ahna waa la diiday wa xadiidi rajuli ninka sheekadiisuna waa ku sheegi karaa been imraato uu u sheekeeyo oo ninka naagtiisa yihahda adaanku ugu jeclay haweenka waxaa laga yaabaa inayna xaqiiqadii aynan ahayn oo hadda jeceelka heerka uu muujinaya iyadoo u malaysay inuuna gaarsiisinin waa dhici kartaa laakiin hadduu afka ka yiraa sidaas si ay u qanacdo oo ayada laftirkeeda uu jeceel oga imaado oo ninkeeda usoo dhaweysato way banaan tahay ee guri lagu dejin lahaa wa xadiidi lmarati iyo naagta sheekadeedu ay zawjaha iyadan u sheekayso oo iyaduna ay tidhaahdo bicuyuuni ay tiraahdo maalan indhahaygii baa tahay iyo kadaa baa tahay adaan kugu jeclahay iyo qalbigaygii baa tahay ay tiraahdo waka maxabada iyo xubiga leano labada isqabto unbaa un inay isjeceel isku muujiyaan ay sax tahay waxaan kale fallaadha la taagayo muxuu ahaa waxaa sawirayo wadnaha wadnaha lagu ekeysinayo fallaadha ka qotonto waxaasoo dhan waxaa wey sheeka berley wa sheeko waxba ka jirin oo inta badan ku dhamaata maa laa yuxmed cuqbaa haddii lagu xeel dheeraado oo quraan bu isku bedela quraan quraanku waxaa weeyaan waa nooc oo fasaad ah oo macsiyo ah oo munkar ah oo xumaanah oo labadii qof ee shahwada ilahay ku abuuray markay hadallada mamacaan in badan ay wadwadaan marka dambe xumaan ba laga ya inay ku dhacdo ayib saddexdii markaa alislaaxu bayna annaasi wa xadiidi rajul imraato wa xadiidu marati zawjaha mid baa maqan oo ah alxarb dagaalka marka dagaalka isaguna waa sidaas oo dagaal markaad ku jirto alxarbu khudca buu nabiga aleyh isalaatu wasalaam yiri waxaa noo imaanaya madad baa tiri madad baa noo imaanaya raashin baana kusoo socda marka isaga muxuu ufahmay madadkii wuxuu ufahmay ciidan soo socda umaleeyey ah, maata eh, imaamukum alacdam ninkiini imaamkahay weynaa waa dhintay waa halaagsamay baa tiri ah, madaxdii ninki mada madaxdiina waa dhintay madaxdoodii hore ay ku abtirsanayeen baadna ka wadaa marka gaalada ahaa ay dhammaaday ilan waa isku wada qole marka hadallada noocaas oo kale hadaad ku hadasho weliba aad sarbeeb sarbeeb u isticmaasho way banaan tahay xadiidku saxiix weeyaan xadiku waa saxiix intuba waxaa lagu xaqiijinayaa midna muslimiintii iyo midnimadoodii midna reerkii iyo usradii iyo gurigii deganaanshihiisa midna cadowgii oo laiska tiiriyo oo kelimadii ilaahay la kor yeelo intuu marka madaalibta sharciga qiimaha badan ayay xaqiijinaysaa ayay xaqiijinaysaa marka beentaas waa la ogol yahay kol haddii been loo ogolaaday in muslimiintii lagu soo iskugu soo dhaweeyo maxaad u malaynaysaa marka in run baan sheegay qofka intuu yidhaahdo uu been muxuu jeeda namiimo iyo isku dir uu faafiyo namiimadaasi run baa ahaata dirabto waa run xaaraana ho banaaneen oo munkaro lagu naargalo wey baabun laa yasluxu lkadibu beentu ma banaana ah, laa yaslux mana banaana wanaag iyo islaxna ma keento beentu fasaadun bay keentaa haddii ay marka waxaa lasoo reebay ee weliba sarbeebka la rabay in la isticmaala waxaan ka ahayn xadathana musadad bn musradin qaala xadathana cabdullahi ibnu daawud cabdullahi ibnu daawud ibnu caamir ibnu rabiic abu cabdiraxmaan hiqa weeyaan oo nin la yihahdo wakiic ibnu jaraax sheikhu shaafici ninkii shaafici raximahullah shaafici ninkii u jiray shakawtu ilaa wakiic u jiray wakiic ibnu jaraax yaa wuxuu dhihi jiray annadru ilaa wajhi cibaada ninkan la yidhaahdo cabdullahi ibnu daawuud wejigiisa la fiiriyo waa cibaado dhihi jiray wejigiisaoo la arko waa cibaado wey waan soo marray xadiid nabiga sala allahu aleyh wasalam uu yihi dadka e, wanaagsan waa dadka markaad aragto e, khashyada ilahay cabsida ilahay kugu kugu abeerayo ilahay ku xasuusanayso an اأcmd سlayman بn mهrاn an abi wal shaqيq بn slm an cabdالlah بn mascuud اlhudli radي allahu canhu an الnabi sl slm qaal calaykum bisidqi runta laazima runta ka dhaqan dhigta oo naftiina bara oo caado oga dhiga oo ku dadaala faina sidqa runtu yahdii waxaa qofka ku hanuunisaa ila biri birigeeh waina albira biriguna yahdii ila ljana jannadu qof ku hanuunine wain arajula ninku yasduq ama qofku yasduqu run sheegi oo runtu ku dadaali xataa yuktaba ilaa laga qoro cind allahi lagti sidiiqan run badane wa iyaakum waxaa iska ilaalisaan walkadiba beenta faina alkadiba beentu yahdiyi ila alfujuur dunuubta kale haddaa qofka uu been sheego marka dambe xumaantii kale iyo macaasidii kale ayuu marka dambe ku hanuuni oo qalbigiisii markuu raanki iyo mugdigii fuulo xumaantii kalea u saalamaanaysa oo unan ina xasaasiya dareen una ka qabaynin wlfujura fajuuru faajirnimaduna yahdii ila naari qofka naar bay ku hanuunisaay oo gelisaaye wain arajula qofka maninkula yakdibu wuu been sheegaya xataa yuktaba ilaa laga qoro cind allahi kadaaba beenaala loo qoraya kadaabiintu marka waa malcuunin waa kan kalena runtu ku dadaali ilaa sidiiqiin lagu magacaabo sidiiqiintuna waxaa weeyaan waxasuna ulaaika rafiiqa waxasuna ulaaika rafiiqa masogala dadki wanaagsanaa ee ambiyadaba ku xigay ulaaika aladiina ancama allahu caleyhim min annabiyiina wasidiiqiin sidiiqiintaasoo si kala martaba sareyso oo abubakar sidiiq uu u horeeyo dadkaasi warkaa sidqigu waa sidaas macnaha waxaad garanaysaa qofka hadduu runta ku dadaalo runta waxay usoo jiidaysaa biri iyo khayr biriguna waa wax allaala wixii wanaag oo dhan iyo wixii maarata kelimo jaamica likuli ma yuxibhu llah wayardah oo dhan baa biri la yihahdaa quraanka qur'an karimka ilah waa kul laysa albira an tuwaluu wujuhakum qibla almashriq walmaqrib walakina albira man amana biاllahi walyawmi alaakhiri walmalaa'ikati walkitaabi wاlnabiyiina waata almaala calى xubihi dawi اlqurba walyataama wاlmasaakina wabna الsabiili wsaa'iliina wafi الriqaabi وأqاma الصلاaةa وآtى الزakاةa والmufuna bchdهm ida caahaduu والصاabiriina fi الbأساءi والضراءi وxiina الbأس maxaa la yihi ulaaئika اladina sadquu oo daahirkaas iyo acmaasha wanaagsan ay la imaadeen markay dambe qulubtooda sidqi iyo iimaan iyo yaqiin buu qalbigooda ilahay gelinaya saadiqiintii ku darmanayaan ulaaika aladina sadquu lakum mutaqun mutaqiin war ka noqonayaan marka waa mida ay culummadu ay dhahaan kayfa yastaqiimu الdhilu wاlcuudu mucwajun kayfa yastaqiimu dhilu wاlcuudu micwajun see markaa uu hoos hoos see ku toosay hooska see ku toosi wixii laantii qalloocdo laanta hadday qalloocdo hooskeedana waa qallooci waa saas maogtahay laanta hadday qalloocdo hooskeena waa qalloocaya hadduu laanta ay toosan tahay hooskeedana waa toosnaani marka qofka marka uu daahirkiisa toosnaado iyo baatinkiisana toosnaan inta badan waa isku xilan yihiin oo waxay dhahaan albatinu cunwaanu daahir albatinu cinwaanu daahir baatinkaa sidiisaba ama alaahiru cinwaan lbain haddaa cagsido saasaan fiican alaahiru cinwaan bain bainka inama garanayna ma ogin maogtahay laakiin daahirkaa qofka haddii salaax iyo wanaag uu ka muuqdo inta badan batinkiina wuu saameynaya sidqigii iyo runtii waa saas marka ilmaha ufiirsa yaryarka ee caruurta ah markay been bartaan salaadii baan soo tukanay mayna soo tukanin salaadii buu ka tegi beentii buu ku fakari oo waxbarashadii buu beenta ku fakari oo waalidkii wuxuu u diray oo been ku fakari marka wax walba marka dambeyntaas ku duroonaysaa oo aba u noqon laakiin haddii run uu sheego oo uu runta ku dadaalo waxaa weye meesha loo dira wuu ka run sheegi waxbarashadii wuu ka run sheegi wax alla cibaadadu ka run sheegi runtuna birigay ku hanuuninaysaa waa saas wey walidalika ilmaha waxaa fiican in beenta beenta in laga edbiyo hadduu laakiin run kuu sheego isagoo makooso galay ama khalad galay uu run kuu sheego inaan loo garaacin inaan la garaacin baa fiican leanna inta badan ilmaha marka la garaacayo muxuu garaaca markuu been sheegayo maxaa ku xumbaaraya mataqaana been markuu sheegayo garaac buu ka cabsanaya siaan lagu garaacin been ku fako isdhihi baa waad ka dhigtayba qaacidaa dejisatay qaanuun baad samaysatay ah inaan loo garaacaynin qofka run sheego qaanuunkaas dejisatay marka ilmihii marka dambe beenti waa kasoo afxan masla been waxba ku tarayse runbuu ku badbaadiye muxuu markaa been ka doonayaa marka yahdi ila yahdi ila lbiri wasidqu manjaad weeyaan runtuna waa lagu badbaadaa xadiidkan waa xadiid fi saxiixayn kusugan eh, fi saxiixayn bukhaari muslim labadaba qala xadathna qutayba bnu saciidin qala xadathna jariir bn abdla jariir bn cabdilxamidin can lacma sulayman can mujaahid bni jabrin can abi macmarin cabdillahi bni mascuudin qaal laa yaslixu lkadibu beentu ma suubato fii jiddin kuma suubato kuma haboona mana banaana fii jiddin wax u kas ah yani kas adoy kaa tahay walaa hazlin dheeldheel ciyaar hazli dheeldheel ciyaar ciyaar labadaba kaftan bay iga aheed iyo ciyaar bay iga aheedna kuma banaano miraha dooda iyo muxuu ahaa misaaxa iyo beenta intaba yani ciyaar kuma banaan walaa hazlin walaa an yacida axadukum axadkiin inuu yabooho waladahu ilmihiisan u yabooho shayan wax u yabooho uma kadib laa yunjiza lahu uunan u gudin wuxuu u yaboohayna ma banaana walaa an yacida oo walaa yasluxu ma banaano an yacida axadukum axadkiin inuu u yabooho u ballan qaado waladahu ilayhim ilmihiisa shayan inuu ballan uma laa yunjiza lahu uunan haddana u abaalgudin ama uunan u maaratay gudin siinin wixii uu ballanqaaday uunan u oofinin laa yunzi maanaa laa yunfi lahu ooma oofinayo doon bay le noqon iyaduba ballan laga baxayna way noqon waana sifaatu lmunaafiqiin nin la yidhaha cabdullahi bnu caamir oo saxaabiga wuxuu leeyahay hooyadayba i yeedha isagoo yar hooyadaba i yeedhay markaasa waxay tiri ha tacaala ucdika ah, ha tacaala ucdika bay tiri kaalay aan ku siiye marka nabiga alayh salam gurigaa nabiga joogay bay tiri yuu leeyahay cabdullahi bnu caamir markaasuu nabiga alay slam wuxuu yidhi maxaa rabtay inaad siiso markaas waxay tiri ucdiihi tamran timir baan siin rabay nabig wuxuu yidhi haddaadan siinin ama inaki low lam tucطihi shayan kunti kutibtii calayki kadiba been baa lagu qori lahaa haddaadan siinin oodan ka dhamaynin been baa lagu qori laha nabig sala la alay slam yani hataa waalidkii baa lasaa lagu leeyahay ilmahaada warkaad rabta inuu ku imaado oo un kaa cararin waxaad leedahay kaale kaale kaale waxbaan ku siini waxbaan ku siintaa ka dhabe ka dhabe marka uu ku imaado wax sii ilaa de beentii macallin baad ugu noqonaysaa beentii baad macallin ugu noqon oo hadhow wuxuu ogaanaya adigaba inaad been sheegtay oo beentu ay caadi tahay oo lagu fakado marka waana sida caruurta ku badan de wa ku badan ayagoo yaryar bay wax bilaabayaan inay hadal ku hadlaan oo dadka ay maaratay dhahaan hadhow waan kuu ciyaaraya been baan sheegaayay marka taas waa in tarbiyad xumad yay noqon baabu ladi qofka yasbiru calaa ada nnaas dadka dhibkooda qofka ku sabraaya yasbiru maada calaa ada nnaas dadka dhibkooda ku sabri macnaa yukhaaliduhum waa ku dhex jiraa deena wixii kasoo gaalaa kudhex jirkaas isagoo u naseexeen ba laga inay hadal xun ku dhahaan asagoo wax siin baa laga ina maaratay ay la-im ku noqdaan ay xumaan ku sameeyaan asaga oo maaratay jiraan fiicni kula dhaqmaayo jiraanka ku xumaynayaan marka qofkaa ku sabraaya dhibkaasi isagana wanaagiis iyo xuquuqdiisa gudanaya yaa ka fiican inuu gooyo ama iskaga guuro yirahdo meel cidlaaban tegi dadko dhan waan ka dhex bixi waa masalada la yihahdo masalat alcusla waalkhulda ayuhumaa afdal waa masala cariida culimadu way ka hadlaan alcuslatu waalkhulda ayuhumaa afdal inaad dadka ka dhex baxdo ood noqoto goorigoosad aad noqoto qof indiwaayo oo keligii dadka ka go-an aad noqoto inaad ummadda kudhex jirto kee fiican inkastoo xaaladu ay mar walbaba ay eh, lubayso oo hadda xaalka lagu sugan yahay mar waxaa jirta cuslada ay ficnaani inaad taxan yeelato aad baadiyaha iskaga guurto buuraha iyo meelaha biyaha kudaad iska wareegto dadka aad shartaada kala fogaato mar baa la amaanay aakhiru zamaanka laakiin intay ummadda khayr ku jiro dhinac kalena dhibaatoba ha kugu hayaane inaad kamid ahaataa fiican xadathana aadam بن abi yaasin qaala xadathana shucba can ilacma سليمان بن مهران عن يحيى بن وفاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي mu'minka yukhaalidu nnaasa dadka dheehaya ku dhex jira dadka ka midka mucaamalada iyo la dhaqanka iyo licibaadadiisi waxaaso dhan wayasbiru ku sabraya calaa aadaahum dhibkoodana ku sabri ood adad kudhex jirto waxbaa kaa soo gaariye khayrun ka khayr badan min aladi buu ka khayr badan yahay qofka laa yukhaalidu naasa dadka aan dheehaynin walaa yasbir calaa aadaahum dhibkooda aan ku sabri karin kaasuu ka khayr badan yahay marka almukhaalada iyo kudhex jirka inaad barato wax barto dawada aad fidiso muxuu ahaa khayrkooda ka qayb gasho janaazadooda ka qayb gasho jamaacadooda ka qayb gasho ciidahooda la tukato waxaas o dhan ba mukhaaladaay noqonaysaa dhanka kalena wixii dhibaato iyo macaamilo xumo ah kaasoo gaadhana aad iskaga sabirto aad iskaga sabirto sidaa weeyaan laakiin midan kale markay arrintu ay noqoto baraka maleh oo dadku ahlulfasaad ay u bataan oo sharkooda u bato oo haddaad dhex gasho adigana ad ku halaagsami inaad naftaada la cararto iyaduna waa arrin banaan oo wanaagsan oo nabigeena alayhi الsalaatu wasalaam mara waxaa la yihi fi suurati اlmudathir biloweeda ilahay marku hadlayo muxuu yihi whajurhum la ti kale whajurhum hajran suurade wey muzamil wahajunhum hajran jamiila ka haajir baa haajirid wanaagsan haajirid wanaagsan manaa markaad ka haajiraysa xataa laftarka jamiil wa inu la socdo inaad afka tuurto ood u carooto ood dagaal la gasho ood dimandaabisa lama rabee intaad ka haajirto shartoodaad kala baxda shartiisana ka nabad gasho si markaasi nabadgelyo ah inaad u kala noolaataan haddana waxaa la yidhi sabarka marki laga hadlaya maxaa la yidhi fasbir sabran jamiila ayadana waxaa weya waa khuldadii waay ku dhex jir kuna sabir kuna sabir wey labadaba warka waa jirtaa haddaad ka hajiraysana si jamiila haddaad ku dhex jiraysana si wanaagsan ugu sabir wey u sabir labada waaye ayib xadiidku saxiix weeyaan oo ah, axmed iyo tirmidi ibnu maaja iyo intaba albani waa saxiix baabu sabru cala ladaa in wixii dhiba kusoo gaaro lagu sabro qala xadathana musadadu qala xadathana yaya bnu saciid alqadan can sufyan athawri qala xadathana axmed sulayman can saciid bnu jubayr can abi cabdiraxman asulami an abi musa alashcari an nabi sala allah alay wasalam qaal laysa axadun qof ma jiro laysa axadun axad ma jiro aw laysa shayun shay ma jiro asbara ka sabir badan calaa adan dhib korkiis yasmacu uu maqlaayo min allahi caza wajal axad dhib uu maqlaayo oga sabri badan allah ma jiro subxana wa tacaala ilahay oga sabir badan wa inahum dadku iyo gaaladu layaddacuuna waxay sheegayaan lahu lilaahi waxay u sheegayaan waladan inuu ilmo leeyahay wa inahu allana la yucaafiihim waa caafinayaayo wayarzuquhum waa masruufhayaa intay ilaahay ku been uuntaan oo ay caayaan oo waxuuna mudnayn ku sheegaan ilan ilaahay oo walad loo sheego waxaa weeya shatmi iyo cay iyo afxumo wey iyo edab la-aan amama baahna makhluuqa iyo koonka o dhan ba ilahay baa iskale subxaana wa tacaala yutasaraf fii mulki kayfa shaaba ugu tasarufaya baahi maysa ilahi subxana wa tacaala ilmo iyo wax maat ugu baahdo marka ilaahay ma itakhad allahu walada saaxiibada naagna ma guursan weladna mmataqana allahu saaxibatan walaa walada yani naagna ma guursan ma yelanin ilmana ilaahay subxaana wa tacaala ma dhalin asagana lama dhalin subxaana marka uma baahna ayagoo sidaa tahay oo afxumada iyo hadalxumada waxa ay wadaan ayuu haddana ilahay subxana wa tacala gahaalo ay yihiin gahaalo ay yihiin ayuu haddana ilahi iska caafin oo caafimaad siin irsaaqada u waasicin roobka udejin cirka uga keeni roobka roobkaada waxba kuma laha ayagu waxay kuleeyihin ma jirto cirkaa da-aya roobka ilahay subxana watacala wax sabab binu aadama oo sheegan kara ma laha dhulkaa isagaa ma wax kasoo bixin kara keligiis isuu soo bixinayo irsaaqad buu siin caafimaadkii ayuu haddana siin waxaasoo dhan marka waxaa weeya waa sabirka ilaahay iyo raxmadda alle subxaana wa tacaala iyo xilmiga iyo dulqaadka iyo saamixidda ilahay subxaana wa tacala sifaatkiisa jamiilka ee kamaalka ah ilahay uu leeyahay subxana wa tacaala kadibna ambiyada iyo saalixiinta iyo dadka wanaagsan iyo khiyaarta intaba sabirkii baa iyagana la amray haddii saxiixeyn ku sugan wey qala xadaana cmar bnu xabsin qala xadaana abi qala xadaana acma sulayman qaala samictu shaqiiqan yaqulu qaala cabdاllahi wuxuu yihi ibn mascuud wey qasama nabiyu sal slam baa qaybay qismatan qayb waa qaswatu xunayn qaswatu xunayn xoolo fara badan ba hawaazina laga soo aruursado geel iyo ari iyo lacago fara badan iyo dadba gacanta lagaga dhigay ayaa ugu fara badnaa muslimiinta soo gala gacantooda ka bacdi markaa qasama nabiyu qismatan buu qaybinaya ka bacdi maa kaana yaqsimu wuxuu qaybin jiray qaar kamid oo kale wuxuu qaybin jiray oo kale un oo haddii wax soo galan gacantiis markaa waa qaybin jiray rasuulka caleyh salaatu wasalaam ana alqaasim wallahu mucdi buu dhihi jiray wixii qaybin basa utaagnaa siismada iyo meesha la geeni meesha la dhigi iyo mudan iyo sida xikmadana ilaahay baa subxaanahu watacaala yaa nabiga u sheegayay sala allah aleyh wasalam markaa dadku u qeybinaya isagoo fiirinaya masaalixda iyo hadba wixii mafsadoo laga hortegi faqaala rajulu min alansaar nin reer ansaaryada hadlo wuxuu wallahi dadka uu siinay waa dadkii sanaadiida quraysh la dhihi jira iyo acraabtii iyo reerbaadihi iyo carabtii odayaashoodii aqrac bin xaabis iyo cuyeyne bin xusni iyo muxuu ahaa eh, eh, eh, cabaas bin mirdaas iyo kuwaasuu nabiga boqol boqol geela ayuu siiyey boqol boqol hadda toban maaha boqol geela hal qof baa la siinayaa nin baa hadlo isxajin waaye oo xogow caradi ka badatay oo si kale uu khaldamay wallahi baan ku dhaartay inahaa qismadan iyo qeybtan la qismatu waa qeyb maa uriida biha oo loola jeedin wajhullah ilahi wajigiisa nabi maxamed uu ku lehy sala allahu aleyh waali wasalam eh, nabi maxamed oo cadaaladda cadaaladda iyo taqwada iyo sinaanta iyo wanaagga oo idilba imaam u ahaa imaam ummadda ugu ahaa ayuu leeyahay cadaaladu loolama jeedo ilahay dartiina kama aha wax kal ujeedo kale u ka wataa saasuu leyahy marka qofka kale isugaya ammaan waayo qofka kale ammaan sugi in la amaano cadaalad lagu amaano run lagu amaano wanaag lagu amaano marka inaad sugta ma aha haddii lagu ilahay dad leexiyay shartoodana alxamdulilah dheh haddii kale waxaad ogaataa khayru khalqillahi baa sidaa loo jaa oo dadkii tarbiyadii la baraayey ee wax la baraayey ee ku dhex jiray ee gacanta nabiga ku jira alayh salam ba kale ka dhacayay munaafiqiinna hadda waa ku dhex jireen qultu waxaan idhi buu yidhi ibnu mascuud ana anigu la aquulanna u sheegay oo u sheegay linabiyi nabiga calayh salaam baan u sheegi hadalkaa ninka uu yidhi nabigaan u gudbinaya faataytu nabigaan u imaaday calayhi salaam wa huwa fi asxaabi asagoo asxaabtiisa kudhex jira fasaarartu waan ku siraystay oo hoos baan afka dhegta ugu saaray fashaqa dalika wixii markaan usheego nin baa saa lahaa nabi allow shaqa waa dhibay dalika arrinka caleyhi nabiga sala allah alay wasalam wataqayara wajhu wejigiisana waa bedelmay waqadiba aad buu u carooday rasuulka alayh salaam tamacara wajha wejigiisana isbedelay rasuulka calayh salaam oo aad buu u carooday waxaan maaragtay aan mudani aan mudanin oo una ehel iyo oo su uqaybinayo uqaybinayo uqaybinayo gacmihiisa u madoobay udhihi jiray dadkii hadday meel kale aadaan anaa inala socda anaa ina raacay inta qaday inta qada udhihi jiray anaa ina hogaaminayo oo qadan oon waxba haysanin anaa qatan buu dhihi jiray nabig alayh salaam markaas sidaa ninka maanta leh cadaalad iyo alla darti oolama jeedo bal ka waran waa carooday rasuulka alayh salam waa bashar bashar weeyaan rasuulka alayh salam haddana laakiin nubuwadii iyo risaaladii taqwadii alla kacabsigii iyo walaalihiisa ambiyada ahaa oo dib u mulicsaday tii buu nabigu isku qaboojinaya xataa waditu waxaan jeclaanay bu saxaabigu anii lam akun inaanan ahaanin akhbartu kii u sheegay war maxaad u sheegtay nabiga waaba xanuujisay sheegiddaa marka uu sheegaya ibn mascuud ma namiima ma isku dirkii la didayba namiimadii miya maya meeshan waxaa weeyaan waa rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam qofka wax laga sheegaya qofka asagaa mahdurudanbubu noqonba nabiga asaga alayh salaam ilaahay wuxuu siiyey man taqaba linafsihi abada weligii naftiisa uma argoosanin ee ninkaa wuxuu ku dhacay waa rasuulka alayh salaatu wasalaam iska dhaaf in warkiisa la gudbiye qofkii nabiga wax ka sheegay calayh salaatu wasalaam wuxuu mudan yahay seef buu mudan yahay midda labaad inuu nabiga calayh salaam ogaado oo ogeysiiyo in saxaabadiisa akhbaarta iyo axwaasha iyo xaaladaha ay ku kala sugan yihiin inay jiraan dad noocaas oo kalea oo adduunyada iyo dhaqaalaha un isha ku haya inay jiraan ayaduna way ku jirtaa xikmada waxaa kaloo kamid a ah inuu nabiga calayh salaam ogeysiiyo dadka baahan ama dadka muxuu ahaa aan sabraynin inana markuu dad ka tagaayo dadna waxsiinayo kuwa ka tagaayo sabirkooda iyo iimaankooda iyo yuu nabig aley isalaatu wasalaam ku halaynaya taas ku halaynaya marka dad inay jiraan aan iimaankooda lagu haleyn karin ayagoo kuwan mualafatulquluubkee nabiga uu soo dhaweynayo ee geela siinayo kuwa ayagoo kale oo ay laftirkooda aan iimaankooda xoog badna inay jiraan ay jiraan oo uu iska ogaado nabigu haddii wax soo galaan uu kuwaasoo kale ayaguna wax iska siiyo marka waxa weye waa nooc istishaaro ah waa nooc maaragtay khabar iyo iclaan iyo ogeysiin iyo xogagaalnimo ah mararka qaar marka way mudan tahay qof maalan haddaad aragto dhibaato qof usoo haya namiimo waa la diiday dhihi maysid waxaa artay nin nin kale raba inuu dilo caawan ka takhalusi leh shabaka dhan oo soo socoto oo walaalkaa oo muslima kusoo socoto dhibaato inay gaadhsiisa rabto ayaad maqashay maxaad leenaysaa namimada waxunta waxba sheegi maayo maadihi maya waxaad leeyaa caawa guriga hasaaxanin war caawa fako meesha ku fakarto caawa diyaar ayaad leedahay soo ma marka xaaladda namaamada waxa weeyaan waa war iskaa kalaam faariq ah oo dadka inuu kala geeyo mooyaane aan maslaxo lahayn oon faa'iido lahayn mafsado mooyeene oo wax xigmoo ku tacalluqda aan jirin oo ujeedo laga leeyahay wanaagsan aan lahayn dadka u kala geynayo waxaas w wa laga hadlayo wax laga hadlayo taa weeyaan ayib walidalika nabiga alay slam marku u sheegay muu dhihin namin baa tahay namaan baa tahay hay sheegin waxa muuna dhihin rasulka alay salaam xogta asagaa iyo saxaabada xaaladooda inuu ogaado waa u baahnaa rasuulka alayhi salaam markii xataa qaswatu xunaynta laftirkeeda uu nabiga alayh salaam xoolihi isaga ahaa qaybiyey xoolihii faraha badnaa u qaybiyey waa la soo celin doonaa waa la soo celiyey see loo soo celiyey nimankii ayaga ahaa oo waxaa imaaday muslimiina dhowr iyo toban beri buu nabiga sugaya aleyh salaatu wasalaam oo qeybta dib u dhigay oo nimankii nabiga alayh salaam nuujiyey wey islaanta xalimatu sacdiye aheyd reerkoodii wey ee nabiga nuujisay alayh salam hooyadii nabiga alayh salaam xagga radaaca marka xoogo buu sugaya hadday imaan waayeen waa qeybiyey nabiga alayh salam dadkiina waa la qeybsaday xoolihina waa la qaybsaday amin dambe imaade ayagoo socdoo le muslimiin baan nahay waa muminiin baa nahay nabiga markaasu alayh salaam wuxuu yii anigu run maan rabaaye intaa sugaayo waa imaan weydeene hadda xoolihii la qeybsay dadkii la qeybsay labada midun doorta ama xoolihii ama dadkii midun doorta midun doorta dadkii gacantooda gashay were la soo hadlay markaase waxay dheheen dadka ma dadkaan rabnaa dadka anaga noo soo celi xoolahaas inbu ilahi na dhihi markaasuu nabiga iskugu yeedho oo yihi eh, walaalihiin ayagoo muslimiin imaadeen hadda waa muslimiin waa walaalihiin marka eh, dadkii eh, soo celiya qofka aan dhiib ku ahayn oon raalli ku ahaynna waxa u horeeya gacantaanada soo galaan siin doonaabu nabi aleyh isalaatu wasalaam markaasi dhammaantood qayl way qayliy waxay dheheen tayabnaa ayabnaa ayabnaa ana raalli baana raalli baa nahay dheheen markaasuu nabig alayh salaam yii ma kala garanayna annaga intiina naftooda ay dhiibka tahay ee ka raalli ahe runta ka sheegi iyo inta hoosta ka hadli ma kala garanayne curafadiini curafadiini curafada waa jamcu cariif jiifka waay jiifafki jiifafkiina noo soo gudbinaya ordaya noqda qows qows iyo reer reer nin walbaba jiifkiisa soo dhexmaro xogtaa soo ogaado ninkii kadaacada iyo ninkii adaacad ka ahayn intaba han odayaashi odayaasha qabaa'ilka iyo nabig alay slam marka xogtii buu rabaa inuu ogaado soo maartid nabiga alay slam muxuu rabaa xogtii saxaabada inuu ogaado ninka xoolaha ku dhegan ee aan in wax loo celiya u baahan ee weli naftiisa aana dhiibkee noqonaya kii kale saasoo rasuulka alayh salaam marka mar walba inuu saxaabada xogtooda ogaado oo xaaladooda ula socdo wuu rabay laakiin waxyaalaha marar badan aan faa'iido lahayn Eh, hebel baa kaa sheegaya oon macno weyn kusii fadhiidin oo laga yaabo in mararka qaar axkaam badan ay kusoo tacalluqin waa laga yaabaa oo riwaayo waxaa soo aroortay mararka qaar nabiga alay slam yidhi saxaabadayda waxba hayga sheegina waxaan rabaa inaan idiin soo baxaan oo saliima sadria ah? anoo caafimaadsan inaan idiin soo baxaan jeclahay iyadana waa yiri rasuulka alayh salaam marka hadba xaaladda iyo qiimeynteeday kusaayay ku tacalluqda arrintu ninkii asaga ah marka cabdillahi bn mascuud wuxuu yiri allah inaan u sheegin baa igu fiicnay marka dambe uma qaala wuxuu yihi nabiga calayh salaam laqad uudiya muusaa muusa la dhibay biakhara wax ka badan min dalika dhibkaygan fa sabara waa sabray marka tana waxa weeyaan inaad ku dayato ummadihii dadkii wanaagsanaa ee hore dadkii hore ee wanaagsanaa ku dayato marka taraajimta saxaabada iyo salafulumma iyo laga hadlaayo qiso keliya mujarada ma aha ee waxa weeya inaad ku dayato oo adiga ay maaratay wanaagoodan aad oga dayato wixii xaalad culeys ahay oo xumbaari jireen sabar ahaana aad oga dayato saxiix wey xadiidkuna saxiix buu ku suganya qaala musanifu raximah llah baabu islaaxi daati lbayn wuxuu ku saabsan yahay islaaxi daati lbayn dadka wixii dhexdooda ah oo cadaawad ah oo xumaan ah oo cuuqdad ah in la heshiisiiyo daati lbayni ay daati alcadaawati wlbakinati wlbaqda cadaawad udhexaysa in la heshiisiiyo qaala xadathana sadqa ibn fadl qala xadathana mucaawiya an axmed sulayman an camr bn murata can salim bn abi jacdin can umi darda can abi darda radia allahu canhu umudardada waa suqradii weeyaan dacda an abi darda oo ah caamir ama cuweymer labada waa la akri can inabiy sala allah alay wasalam qaala nabigu wuxuu yihi alaa unabikum miyaanan inii sheegaynin bidarajatin darajo afdala ka fadli badan min asalaati salaada iyo wasiyaami soomka iyo wasadaqati sadaqada waa ka fadli badan mini sheegaa qaaluu balaa noo sheeg qaala salaaxu dati lbeyn dadka dhexdoodoo la heshiisiiyo wa fasaadu dati lbeyni dadka dhexdoodoo la fasahaadiyo hiya alxaaliqa waa midda xiiraysay in la islaaxiyana salaadii iyo soomkii iyo bay ka khayr badan tahay oo waa sunadii waxa laga hadlayo wailaa salaaxu daat lbayn iyo dadka maslaxadooda in loo istaago o dadka la dhexaysiiyo min alacmaali alfaadila acmaasha wanaagsan wanaagsanay kamid tahay oo mxua tadawuc ee sunaday kamid tahay ama salaada so waajibka iyo soonka waajibka iyo zakada waajibka yaa ka fadli badan markay wujuub imaato xadiidu qudsigii muxuu yihi ilaahi subxaanahu watacaala wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtu calayhi waxaan ku fard yeelay waxaan ka jeclahay inuu la yimaado ma jirta bu yiri soonka iyo salaada iyo zakada waajibka yuu ilahay wax kalba ka jeceliya laakiin markay sunno imaato soon sunna iyo salaad sunna iyo sadaqa sunna waxaa ka fiican oo ka fadli badan salaaxu daati lbayn dadka ad heshiisiiso wa fasaadu daati lbayn dadkao laisku fasaadiyana hiyo alxaaliqa tii xiiraysa weeyaan oo diinta qofkii baabi'in inaad ummadda un isku dirto ood u kala sheegto ood waxay naqliso ood waxsaasaa lagu yiri iyo meel ku hayso waxaa weeya dhaqanka waa dhaqan xun wey waa dhaqan diintaada baabi'inayo qofka diintiisa baabi'inayo xadiis saxiix way xadiidkan axmed iyo abu daawud iyo tirmidi way soo saareen qala musنifu xadathana musa qala xadathana cabad bn cawaam qala akhbarana sufyan ibn xusein an اxakm an mujahid ibn jabrin an ibni cabaasin radi allahu canhuma fi qowlihi tacala ilahay qowlkiisa u yihi faاtaquu اllaha waaslixuu data baynikum ilaahay ka cabsada oo heshiisiiya dhexdiina waxay cadaawada ku jirta oo dadka cadaawada xooga ku jirta hala heshiisiiyo qaala ibnu cabaas wuxuu yihi haadaa aayaddan iyo amarkan taxriijun waa cidhiidhin min allahi xaq alla ka ahaatay cala lmu'miniin la cidhiidhinayo an yataqu baa lagu celiiriyey inay ilaahay ka baqaan wa an yuslixuu inay hagaajiyaan daata baynihim taxriij macnaha tadyiiq wey waxaa culeys lagu saaray culeys lagu saaray inay ilaahayna ka cabsadaan dadka dhexdooda ay heshiisiiyaan marka taxriij waay oo qofkii la imaan waayo xaraj buu ku dhacayaa iyo dembi culays baa lagu saaray takliif waay min allahi ka ahaaday cala lmuminiina la kalifay oo taxriij iyo tadyiiq iyo culays lagu saaray an yattaquu llaha inay ilaahay ka baqaan wa an yuslixuu ay hagaajiyaan data baynahum wax dhexdooda min alcadaawati wadakiirati washaxnaa xumaanta udhexaysa dadka saxiixulisnaad wey xadiidkan ahartan ibn cabaas ahartiisi weeyaane ahar saxiixa weeyaan dabaraani fi tafsir lbayhaq fi shucab ayaan ugu soo saaray baabin wuxuu ku saabsan yahay idaa kadabta haddaad been sheegto lirajulin nin aad been u sheegto ama qof huwa ninkaas ama qofkaasna laka adiga musadiqun uu kaa rumaysanayo oo run uu kaaga qaadanayo beenta wixii kabiira min alkabaa'ir ay tahay oo dunuubta waaweyn lagu naargala ay tahay yahdii ilalfujuur lfujuur wa yahdii ila ay tahay haddana way sii kala darantay oo beenta qof ku aaminay aada been u sheegto qof warkaada been baan u qaadanayn hadalkaada run bu uqaadanaya waxbaad ka gadanaysaa mucaamala usamaynaysaa waxbaad ii qaba leedahay waxaan kugu siiye hadalkuu kuu sheegay iyo gorgoradii iyo wuxuu kuu sheegay iyo wuxuu yiri saas arrintood loo dhaqmaa iyo mucaamaladaasa jirta iyo wixii o dhan run baad ka qaatay iyo waxan waa sax iyo waxan waa xun yahay iyo hadalkii run buu kaaga qaadanayaa waa kuu kalsoon yahay kalsoonidii inaad oga faa'idaysata been aan u ma aha ana been usheegto sheegto waa beenta sii xun wey beenta waa sii kale xuntahay leenay been oo xaramka adoo jooga ama masjidka ku jira ama salaada casr gadaasheeda been sheegtay ama aad ku dhaaratay magacii ilaahay been ama badeecadii waxaad ku dhaaratay ama nin baycadiisa ad ku dhaaratay waxaasoo dhan beenta sii kala dardaran yihin way sii kala darran yihin kabaairta ku jiraan kuwaas marka tanba waxa weeyaan waa sii xun tahay idaa kadabta lirajulin huwa laka musadiq qofku rumaysanayo ood been u sheegtay xadathana xaywa bnu shurayxin qaala xadathana baqiya ibnu walidin can dubarata ibnu malik alxadramiy an cabdiraحman ibn jubayr bn nufayr ana abaahu xadaثa w ana sufyaan bn usayd اxadrmi xadaثa anahu samca nabiya salى اlah alيه waslm nabigu maqlo yaqulu leh kaburat khiyaanatan kaburad waxaa u weynaatay khiyaanatan khiyaano waxaa u weynaaday an tuxaditha inaad sheekayso akhaaka walaalkaa xadiidan xadiid aad u sheegto huwa asaguna laka huwa xadiidkaasna laka adiga musadiqun ama huwa asagu laka adiga musadiqun kaa rumaysanayo kaa rumaysano hadalkaadi run buu maarata uqaadanoo masaasaa haa w kaa rumaysanaya waana been waa dibindaabo been baa ka turtay waanta anta lahu kaadib adigana been baad usheegaysaa taasaa khiyaanada ugu xun intay been tahay ayay haddana khiyaamo tahay oo kabura khiyaanatan wey kabura waxaa weynaaday xadiiduka sheekadaada yaa weynaatay khiyaanatan min khiyaana an tuxadida inaad sheekaysa ayaa siyaano weyna akaaka walaka xadiidan huwa laka musadiqu sa kuu rumeynayo wa anta lahkaadiyo adigana been baad usheegaysaa waa khiyaano weyn oo beena wey baabun wuxuu ku saabsan yahay laa tacid akhaaka walaalka wax u ballan qaadin shayan wax oo fatukhlifu aad ballantiina oga baxdo ood buriso haddaad ballan u gasho ama cahdi in ballan u qaado ballanta oofi wailaa haddii ballanta la oofin waayo oo ballantii la galay laga baxo waxay noqonaysaa sifa xun weeyaanoo min sifaati almunaafiqiin munaafiqiinta lagu yaqaana lagu yaqaano idaa wacada akhlafa hadduu wacdi iyo yabooh iyo wax ballanqad inuu gub yeeli oo ballanta ka baxaayo sifa xun weeyaan qaala xadathana cabdullahi bnu saciidi qala xadathana cabdiraxmaan bnu moxamed almuxaaribi ayb xadiidka hadda isagaa soo sheegna daciif weyan kana udambeey hadda daciif weyaano dubaara bnu malik ninkaa la yihahdo majhuul weeye waa majhuul ama xadiidkana xadathana cabdullahi bnu saciidi qala xadathana cabdiraxmaan bnu moxamed almuxaaribi can leythin leyth bin abi sulaym kana ku xasuusta isaguna waa daciif leyth bn abi sulaym waxaa li ikhtalata ikhtalata walam tucraf lam yumayaz bayna ma nuqila qabla الاkhtilaadi wama nuqila bacd الاkhtilaad bay dhahaano waxay isku dardarmaday deena waa la kala garan waaye qofka mukhtalidka la yidhaahda ee ruwaadda kamid a haddii uu isku dardarmado si u joogo ama caqligiisi waa duqoobay caqliga isku darmaday ama wuxooga waxa ku dhacayba jiraa ku dhacday o caqlig waa ka tegey ama kutubtii baa intii ka gubatay bu isagana isku buuqay wax dhacaba qofki waa ikhtilaad baa ku dhacay haddii la kala sooci karo intuuna isku darmanin wixii laga maqli jiray ee uu ahaa dabdiga iyo xifdiga uu joogay haddii la garanayo wixii ka dambeey laga sooci karo waxaa weeya qabla ااkhtilaad wixi laga wari waa la qaadanaya bacd اkhtilaad lama qaadanayo laakiin markii aafo jirta waxaa weya dhibaato dhacdo waa markii la kala garan waayo isagii marka qori yaqiiqiba lasoo tuuri qori yaqiiqiba intuu xadiid daciifa oon jirin nabiga alay slam kajir noo soo aruursami lahaa na dhaafiya laleeyahay dadkaa kale ee wanaagsan ee lagu kalsooya warkoodaan ugu filane xadathana cabdالlah bnu saciidin qal xadathana cabdiraحman bn mxamed الmuxaaribi can layth bn sulaymin can cabdilmalik can cikrima can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yihi laa tumaari akhaaka walaalkaa hala murmin miraha iyo dooda iyo jidaalku wuxuu keenaa baqiina iyo cadaawad iyo iyo kala fogaansho u keenaa dadka kala fogaani oo dhibaatuu keenaa marka miraha xataa haddaad xaq ku sheegayso ood xaq ku taagan tahay iska ilaali wey nabig ala sl k jannan u ballanqaadi qofkii meelaha iyo dooda iskaga taga walow xaq ba ku ahaadee maxaa yeele cadaawad bay keeni dadki baa kala fogaanaya walaa tumaazix ha kaftamin kaftanka walaa qofka hawla kaftamin kaftanka la diidayana waa inaad badiso ama maahe been iyo waxaan xaq ahayn qofku ku kaftamo ama sukriye iyo mxu aha qof lagu jeesjeesaayo ay noqoto waxaas waa midda la diidayo waan soo maray baabulmizax baa soo maray nabiga alay sla nula kaftami jiray saxaabada xaqna uu ku hadli jiray sala allah aleyh wasalam walaa tacidhu ha u ballan qaadin ballan mawcidan ballan iyo makaan iyo ballan iyo u qabanin fatuklifo ballantii deena aad burisood ka tagto hayeelin daciif wey lakin xadiidka afraadiisaasi iyo jumalka uu ka kooban yahay waxa weye thaabit saxiixoo jirta weeyaan intaba riwaayaa riwaayaad kala caddaysay baabu dacnu fi lansaab ansaabta iyo nasabka qofka oo la duro oo maala la yidhaahdo cadamu thubuut wahuwa thaabit fi lasli qofka asalka waxaa ah inuu nasabkiisa uu thaabit yahay oo sugan yahay oo inu hebel yahay oo reer hebel yahay oo u saaf sheeganayo taasaa asal ah. in marka la anfiyo la yirahdo ooma dhalanin iyo ma aha iyo hebel ma dhalin taasaa xawl dhacnu fi nasab baa la dhahaa nasabka in la duro wax laga sheego qala xadathana abu caasim an ibni cajlani an abihi an abi hurayra an nabi sal slam qaal shucbataani laba laan laba khasla laba shay laa tatrukumaa ummati ummadayda kama tegayso waa waxayna jaahiliyada ay sameyn jireen oo dhaqankii hore islaamka ka horreeyey ee in la gooyo ay ahayd weye maca dalika ummaddu ka tegi mayso anniyaaxatu oohinta iyo baroordiiqda in dadka ay baroordiiqaan oo qof markuu dhinto loo ooyo oo loo qayliyo dhawaaqaas way midda la diidan yahay oo nudbada iyo ammaanta waxaana ay ku jirto la hogayaysto waطacanu iyo duritaan fi lansaabi ansaabta iyo nasabka oo la dacniyo oo qofka maaragtay nasabkiisa wax laga sheego oo la liido oo la xaqiro oo la anfiyo waxaas dhan la diido waxaas oo dhan lama ogolo labadaas oo xadidka sheege waa xadiid xasana xadiid xasana weeyaan isaga oo riwaayad kale oo axmed iyo ibn xabaan ay soo saareen bilafdi thalaat saddex buu nabigu alay salam sheegay wuxuu ku daray alstisqaau bilanwa alstisqaau in lagu roob doono ama roob loo nisbeeyo bilanwa xidigaha oo la yihahdo mudirna binawi kada xidigayol baa roob ku hela iyo taa iyadona waa la diiday waxyaalaha jaahilida ay sameyn jireen eh, weli islaamka dhexdooda ku jira eh, odayaal baa jira xidigaha ka sheekeeya oo yihahdo xalay soo maaha ama roobkii tif maba dhahaya sanadkan waa abaar ama marwaaqiyo nicmaa dhici doonta waxaasuu shubhaya marka amaaraad iyo qaraa-inta waa gaar laakiin inuu u nisbeeyo aflaagtaasi iyo ajraamta samaawiga ah ee cirka ilaahay subxaana watacala uu ku abuuray in ardada inay saameyn kuleeyihiin loo nisbeeyo taasaa la diidan yahay waa rububiyadii rububiyada ilaahay iyo koonka maamulkuu maamulayo od makhluq wax ka siisay wey waa nooc shirkiga kamida ayay noqonaysaa lama ogolo mid saddexaadna waxaa ku daray tirmidi isaguna khasban raabica ah, riwaaya tirmidi waa alcadwa cadwa yani inaad tiraahdo waxaan cudurkaa hebel baa igu riday iyo hebel baa igu riday hebel baa igu riday taasaa la diidan yahay waa kuu dhihi jiray faman ajraba alawal markii nin reerbaadia uu yidhi qaalin geelahoo suusuubi ahoo dhul aan siiga iyo dhooba iyo mid laheen oo iska bacaadah joogo nadiifa ah yaa waxaa soo dhexgelaya geeli saas aha qaalin cadhaysan baa soo dhexgeli sanku usaaraya hadeer markaa cadhadii iyo dhukaankii baa ku dhici nabi allo marka waase markaasu wuxuu yiri faman cabdalawal kii hore ayaa cudurka ku riday marka dee ilaahay subxaanahu watacala waa inaad unisbayso isagaa shifaha iyo caafimaadka iyo cudurka intaba rabbi ba subxana watacala awoodiisay kamid tahay isaga un baana keeno qaadana baabu xubu rajuli qowma ninka oo qowmkiisa jeclaado reerkiisa jeclaado xadathana zakariya qala xadathana xakm bn mubaraki qala xadathana ziyad bn rabiicin qala xadathana cabad ramli qala xadahatnii imraatun baa i waranta haweene yuqaalu laha la yihahdo fusayla fusayla ayaa la yihahdaa binti wathila fusayla binti wathila ibn asqac saxaabigii wathila ibn asqaca baa dhalay qaalat waxay tiri samictu abi aabahay baa maqlay wathila bin asqac oo yaquulu leh qultu waxaan ya rasuul allah rasuul allahu min alcasabiyati casabiyada la xarimay ee dacuuha fa inaha muntina aa tiri xune xaaraantaha casabiyadu ma kamid baa an yuciina arajulu ninka inuu u kaalmeeyo qowmahu walaalkii calaa dulmin gardarro iyo dulmi qaala nabigu wuxuu yihi nacam haa hadihi alcasabiya inaad dulmi ku garab istaagto oo aad tidhaahdo maaragtay eh, wixii markaa gar iyo gardaraba gar iyo gardaraba inaad ku garab istaagto taasaa la diidan yahay waa dulmi waana casabiyad inaad markaa ku garab istaagto wax walbaba eh, xadiidkana waa xadiid daciifa oo gabadha fusayla ah majhuula weeye laakiin ibnu maajah isla riwaayadan laftirkeeda wuxuu ku darayaa min alcasabiyati an yuxiba arajulu qawmah ninki inuu qowmkiisa jeclaado musanifku u baabay somat xubi buu sheegay xubi buu sheegay marka lafdiga xubiga ibn maajah iyo axmed iyo min alcasabiyati an yuxiba arajulu qawmah qaala la wainama alcasabiyatu an yuciina arajulu qowmahu calaa dulmin inuu jeclaado dhib ma laha ee inuu dulmi ugu garab istaago taas wey midda aan banaaneen ee xaaraanta ee casabiyada ah casabiyada xaaraanta midaa wey macnaha marka sax bay noqono haddii ay unsur axaaka muxuu nabi alay slam unsur axaaka dhaaliman madluum qaacidada hadaad qaadato qaacidada hadaad qaadato oo hadday gar leeyihiin oo muxuu aha gar leeyihiinna ku garab istaag hadday gardaran yihiinna gardarada ka qabo oo u gargaar inaad ka qabato ood war waad gardaran tihiin war waxaan waa dulmi war ilahay ka baqa war ilahay ka cabso aad tirahdo hada huwa diin diintu sidaa weeyaan wixii wanaagahna dadkaa kale ee muslimiintaaba wanaagay sameeyan waad ku raaci laheed waana ku ammaani laheed ayaguna kuwaan bay kamid yihiin qaraabadaada kuwaan bay kamid yihiin wixii gardaraana qabayl iyo qows ahaan ku garab istaagi mayside waad ka qabanaysaa taasaa wax u taraysa taasaa wax u taraysa oo dulmiga inay daayaan ummadda aan dulmino dhibaato loo geysanin kaasaa nafci iyo wanaag iyo khayr iyo baqaa taasaa ugu jira haddaad wax u tari baabu hijratu rajuli ninka oo eh, haajira muxuu ka haajirayaa yani qofka oo qof kale ka haajira hijradu haddii ay ahayn wax diin ku saabsan saddex beri ka badan qofka walaalkiia muslimka inuu ka hajira waa la diiday laa yaxilu axadukum an yahjura akaahu fawqa alaaat ayaam fawqa alaaat saddex beri ka badan waxaa soo aroortay man hajara akhaahu sanata fakaanamaa safaka damah riwaayo kale waxaa soo aroortay man hajara akhaahu saa ku kala dhintaan faqad kafar fakaanamaa qatalun waa soo aroortay marka hijrada haddii laakiin ay tahay qofkan macsiyada munkarka xumaanta uu samaynayo inaad ku nacday inaad ku nacday arrintaasna ay keeni karto inuu saameyna ku yeelato oo uu soo laabto waxa weeye way banaan tahay oo saddexdii saxaabi ee kacab iyo muraare iyo hilaal waa kii nabiga alayh salaam ka haajiray saxaabadan amar siiya lala hadlin u dhihi jiray konton beri bay go-doonsanaayeen oon lala hadlin oy toobadii iyo ilmadii iyo murugtii iyo ilbaarki ka marka taa haddii maslaxa loo arkaayo waa ku jirtaa laakiin haddayna maslaxa ku jirin qofkan haddaad haajirto waaba kasii darayba xumaantii meesha joogto ka weyn buba sameynba ah, hadduu siyaaricaba haqaad cuna khamruuba banaanka lasoo istaagi dil buu ku darsani in laiska soo dhaweeyo oo gacanta lagu hayo oo la sheelsheeliyo yaa dhaanta taasaa dhaanta qala xadathana cabdالlahi بn صالح qala xadathana leyth qala xadathani cabdالرحman بn khaalid can ibn shihaab can cوf بn xاriث بn طufayl wa huwa akhi caaishata liumiha caaisha walaalkeed baa agga hooyada walaalo ku ahayeen ana caaisha radi allahu canha xuditثat waxaa loo sheegay ana cabdالlahi bn zubayr qaala wuxuu yihi fii baycin beec aw cadaain siismo ay acdatu caaishatu caaisha ay dad siisay iyo xoola ay gadgaday iyo sadaqa badan bay hedoo gabadh waa deeq badan oo deeqsiyadahe sadaqa ay bixbixisay wixii loo siiyaba ay sii bixinayso ayuu cabdullaahi binu zubayr ka hadlay waa markuu madaxda ahaaye wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartaye latantahiyanna way ka hari oo ka hari oo dhaarane caaishatu caaisha way joojiri waxay sameynaya xoolaha ay bayldareen bixinayso oo amase la axjuranna waawan mancini caleyhaa korkeeda waxaan ka reebaya atasaruf lmaali tasarufka maaliga maxjuur baan ka dhigi wuxuu ka marka mubadirad bay noqotay wey tabdiir buu ku yar tuhmayaa inay xoolihii w gacanta soo galan waa bixin way gacanta soo galan waa bixinaysa marka xoolahan ay bixinayso haddayso haddii kale xajri baana kusoo rogiba inayna waxba tasarufi karin waxna ayna maamuli karin wax maa la yirahdana gacanteeda intii waxanbo gacanta loogu hayo la masruufi un waxay cuni lahayd kelia wallahi latantahiyana caaisha aw laaxjurana caleyha waxa sidaana waayo waa cabdullahi binu zubayr cabdullahi binu zubayr ayaa dhalay asma binta abibakar caaisha walaasheed caaisha radiallahu anha walaasheed asma marka habareer bay u tahay cabdullaahi wlkhaalatu manzilat lumi bale ee caaisha radia allahu canha kunyadeeda ma taqaana umu cabdillahi cabdillahi waayo cabdullahi bnu zubayr leanna run bay noqonaysaa haddii habaryartu ilmaheed ilmaha habaryarta kunya u isticmaasho oo ah habaryar le alkhaalatu manzilat umwi uma cabdillaahida halkaasay ka timid ninkii sidaas ahaa ee sida ugu dhowaa ee qiimaha badnaa ee caaisha ay saa u jecleed ayaa marka hadalka ku hadlay saxaabadu dele waxaa weeya dad macsuumiin hadal baa ka dhici jiray lakin marka dambe nidaama iyo shalayto iyo murug iyo toobadkeen degdega ayay markaaba la imaan jirin ma ahayn sida dadka ummadan kale ee fasahaday marka hadalka hadduu ku hadlay fa caaisha warkii haddii loo gaarsiiyey waxay tihi ahuwa qaala haada ma asagi yani qof kale iska dhaafa huwa ibnu zubayr baa maanta cabdullahi ibnu zubayr miyaa qaala haada hadalka ku hadlay waa qaraacan wey qaraacan weeyaan waa dulmu dawil ma og qaraabadaadi oo ku dulmisay wey qaaluu waxay dh nacam waa kugu yidhi qaar caaisha waxay tiri huwa xaalku wuxuu yahay in lilaahi ilaahay uu u sugnaaday nadru nadar calaya korkayga allah uu kalimo inaanan la hadlayna ibna zubayr cabdullahi ibnu zubayr kelimatan hal kelima wax kale iska dhaafe abadan weligey bay ku adkaysay weligey oo dambe hadal hadal kula hadli maayo ibnu zubayr waxay tiri asagana marfuuq inaan hadal dambe aan la hadlo waa ka go-an tahay waa ka gooye waa caaisha umulmuminiin yaa ka maarmi karaa markaa fiqigeeda iyo cilmigeeda iyo siladeeda iyo raxmadeeda iyo wanaageeda iyo in laga dugsado nabiga gurigiisa alayh salaatu wasalaam iyo ehelkiisii marka waxay tiri hadal dambe jubudho dambe udhimaayo lama hadlayo fastashfaca ibnu zubayr cabdullaahi ibnu zubayr baa markaa shafeeco dalbay arrintii baa ku adkaatay oo wuxuu la yaabay oo la walbahaaray muhaajiriin buu ku cararay marka oo yii muhaajiriin bay maqliye bal muhaajiriin u kaalmayso xiina goortii buu shafaaco ka dalbay muhaajiriin qaalat ay dheeraatay hijratuhaa hijradeedi iyaahu asaga ka hajirtay si walba hadduu ola hadlay o ka aamustay oo arrintuna ku dheeraatay muhaajiriin isku sii daayey faqaalad waxay tihi wallahi baan ku dhaartay laa ushaficu fiihi ka shafeeca aqbali mahayo axadan qofna abadan weligey laa ushaficu inaana shafeeca aqbalayn fiihi fi ibnu zubayr cabdullaahi bnu zubayr alla hadalkiisa axadan qofna ka yeeli maayo abadan weligey way sii adkaysa da mar labaad waa dhaar kale walaa ataxanathu ina walaa ataxanithu oo ataxanathu inaanan dembaabaynin ilaa nadri nadirkayga ataxanihu buu yidhi taxanathu uxanithu waa sa nuun kale hoos dhig lakin ataxanathu nuunka ila kordhaba ahayd ataxanathu intuu yidhi nuun kordhab hoos dhig haddana nuunka hoos dhig walaa uxanithu inaanan burinaynin walaa yani xinfiga waxaa weeyaan wixii aad ka dhaaratay ama nadarha inaad ka noqoto xinfi la yihahda ilaa nadri nadarkayga xaggiisa inaanan ku burinayn aladi nadartu abada weligay inaanan burinaynin inaanan burinaynin ka noqonaynin bay ka wadaa falama aala markuu dheeraaday cala bni zubayr cabdullahi bn zubayr oo haddana muhaajiriinna uu ku kari waayo shafaacadoodii kalama almiswara wuxuu la hadlay almiswar bin makrama azuhri wa cabdiraxmaan ibn aswad ibn cabdiyaquud azuhri labadaasoo zuhriyaan wahumaa min bani zuhra waa bani zuhra bani zuhruhu nabiga alayh salaam waa jeclaa abtiyaal buu ka dhigan jiray waa soo dhaweyn jiray oo makramahaas yar dhabeeca adkaaya miswar aabihii waa kii markaa nabiga alayh salaam intuu u yimi gurigiisa wiilkiisa u dira dhihi jiray orad ha isoo baxee igu yar maxamed igu yar nabiga alay slam markaas soo baay deen soo baxay nabiga alay slam ixtiraamka iyo tawqiirka fiiri sacad bin waqaasiyana waa udhihi abtigay weeyaan udhihi marka wahumaa min bani zuhra nimanka reer bani zuhra oo nabiga aad u ixtiraami jiray bal inay ku ixtiraamto ayuu soo qaatay labada nin faqaala lahumaa wuxuu ku yidhi labadaas saxaabi ashudukuma waxaan inagu dhaariyey bilaahi allah inagu dhaariye ilaa adkhaltumaani igeliya calaa caaishata caaisha igeliya mar un igeliya anaa anaa iyo gondaba qabsani waa habarartii waa hooyadiis anaa garka qabsane bal idinka guriga usima fa inahaa ayadu laa yaxilu oma banaana laha caaisha an tandira inay nadarto qadicati goynteyde aniga goynteyda inay ku nadarto sidaa aan ku kala dhimano wax u banaan meehe cara kabadisa ka badatay ige igeeya fa aqbala bihi lmiswaru miswar baa soo qaabila xagga caaisha wa cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan mushtamilayni alayhi biardiyatihima alayhima aleyhima Ah. ayaga oo huwan ama huwiyey caleyhi korkiisa biardiyatihim agoyaashoodii inay marka maro saareen oo ay soo yarqariyeen baad moodaa xataa istaadanaa calaa caaisha caaishay idan weydiisteen iridkii bay istaageen iska soo gal guriga ma aha guryaha muslimiinta waxaa lagu yaqaanaa idan baa lagu galaa iyo edab marka idinki iridkii bay istaageen ma soo galnaa qaalaa waxay dhaheen assalaamu calayki waraxmat ullaahi wabarakaatuhu anadkhulu adkhulu ma soo galnaa ayay dheheen waa sidii sharciga uuna amray weeye istinaaskii iyo istidaankii salaam intay iska hormariyeen ayay haddana dhaheen ma soo gallaa faqaalad waxay tiri caaishata udkhuluu soo gala ardadeedii baa fooj fooj saxaabadii waa weynada xataa usoo geli jirtay oo cilmiga iyo fiqiga weydiisan jirtay qaala waxay dhaheen kullunaa ma dhammaantaano yaa uma si hadhow aynan u dhihin maxaa dadka nagu soo geliseen iyo ma anagoo idil ma soo wada gallaa qaalad waxay tiri nacam udkhuluu kullukum dhammaantiin soo gala bay tiri intaasaa laga faa'idaystay marka walaa taclamu caaisha ma ogo ana macahumaa labadaasi ree zuhre ibn zuhraha labada saxaabi inuu macooda u yahay ibn zubayr cabdullahi ibn zubayr ma oga falamaa dakaluu markay soo galeen dakhala ibnu zubayr ibnu zubayr intuu gurigii soo galay gurigi gandoob baa ku xihan gandoob iyo xijaab baa ku xihan xijaabki ayagoo agga ka fadhiisanaya ma soo geli karaan gurigi waa soo galeen lakin xijaabkii agga ka fadhiisteen ayib asagu muxuu sameeyey falamaa dakaluu dakhala ibnu zubayr wuxuu usii dhaafay fi lxijaabi xijaabki gurigii buu sii galay waxtaraqa caaisha caaishana waa isku duubay waa hooyadiis wey umlmuminiin xaggana hooyadiis hooyadii la dhalata barartii wey maxram wey waxtaraqa caaisha caaisha isku duubay qoora qooraysta wadafiqa wuxuu guda galay yunaashiduha inuu dhaarini ooyabkii oohay oohin iyo dhaarin bu isku galay gundaha iyo garku qabsada waa ku ooyey wadafiqa almiswaru miswar iyo cabdiraxmaanna halkaa banaankai fadhiyaan halkaasay kasoo tuurayaan dafiqa miswar miswar wuxuu guda galay cabdiraxmaan yunaashidaani caaisha inay dhaarinayaan ilaa kalamatu inay la hadasho ilahay baan kugu dhaarinay wiilka la hadal waqabila minhu ay ka aqbasho inay ka aqbasho ayay ku dhaarinayaan la hadaloo ka aqbal wiilkao wiilkaadi na wax kasta waa dhacaa waa soo noqday ilahay ka baq aayadihii xadiista lgu dul wayaquuluuna ay leeyihiin qad calimti waad og tahay ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa inuu reebo waa taqaanaa adaa cilmiga iyo xadiidka nabiga ka yaqaana saxaabadan ee muxuu ahaa saxaabada nabiga aleyh salaatu wasalam adaa u yaqaana inuu nahaa reebay adaa naga garanaya camaa qad calimti wixii aad garanaysay oo min alhijrati hijrada inayna banaanayn saddex beri ka badan waad og tahay wa anahu laa yaxilu inuuna banaanayn baad garanaysaa lirajulin ay qofka o dhan baa loo jeedaaya an yahjura inuu haajiro akhaahu walaalkiisa muslimka fowqa halaati layaal saddex beri ka badan kan waa maxramkaadi waa ilmahaadi qaala falamaa akharuu markay badiyeen calaa caaishata min atadkirati xasuusinta iyo wacdinta iyo waadinta wa taxriiji dembi dembi maaratay kxumbaarka taxriij culays inay saarayaan oo leeyihiin dembi baa kaasoo gaari dafiqad waxay guda gashay marka taxriijka iyo dembi kuxumbaarka iyo inaad ku dambaabi iyo culayskaas ay ka badiyeen dafiqad waxay guda gashay tudakiruhumaa ayagiibay marka xasuusinaysaay oo watabki iyadoo ooya wataquula ay leedahay inii qad nadartu aniguba waa nadray dhinaca hijrada iyo kategidda iyo caradaha fiirnine awa nadarkii in la oofiye la rabay soo iyadoo culeys ma aha tudakirha waxay xasuusinoo wa tabki xaalay ooyeyso wataqulu ay leedahay inii qad nadartu waa nadray wanadru shadiid amarkiisa waa shadiid in la oofin waayo yuufuuna binadri walyuufuu nuduurahum nadarkii in lasamray la oofiyo ee dadka wanaagsan lagu yaqaanay aawey falam yazaalaa kamayna zuulin bihaa caaisha inay la hadlayaan oo nadarku xal buu leeyahay kafaaratu nadri baa jirta la hadal xataa kalamat ibna zubayr ibna zubayr bay la hadashay markii dambe waa yahay bay tiri waa ogolaatay isii daayo waa kaa ogolaatay aqbashay way aqbashay wactaqad waxay xoraysay fii nadrihaa nadarkeedii arbaciina raqaba ile nadariska wuxuu ahaa mutlaqa nadar mudlaq lilahi calaya may tiri hadday dhihi lahayd eh, cidqu raqabatin hal hadday dhihi lahayd tuun bay ka kaafin lahayd way iska idlaaqday marka idlaaq yaa garanaya mutlaq buu noqdee markaase wad-un um, kan xore kana xore arbaciina raqaba afartan adoon bay xoraysay wa kaana tadkuru bacda maa actaqad intay xoraysay kadib ayay arbaciina afartan intay xoraysay raqabatan min raqaba oo addoomaha ayay haddana intay xasuusatay fa tabkii jirtay kaana tadkuru way xasuusan jirtay arrimihii iyo nadarkeedii ay ka baxday bacda ma actaqad arbaciina raqaba afartan intay xoraysay kadib bay intay xasuusato fa tabkii jirtay xataa tabulla ilaa ay ka qoydo dumuucuha tabulla dumuucuha ilinteeda ilaa ay ka qoyso khimaraha hagoogteeda ilinteeda ka imaatay hagoogteeda qoynaysa oo bashaq dhihi oo siday u ilmeynaysa fiqfiqule u fiqleenayso intaa waxay ka baqaysaa ama nadarkii beri lagu qabsadaa oo ilaahay maarata wax ku eh, dhibaato kaasoo gaadhaa iyadoo afartan xor afartan ah, ah, ah, addoona xoraysayo hal addoon oo xorayso ya naartaba lagaga xoreenba saasuu nabiga alay salam noo sheegay afartan bay xoraysay wamaca dalika intaas walbahaar iyo cabsi iyo murug baa haysa ama wuxun lagu qabsadaa innaga maxaan dhaaranaa maxaan nadarnaa haddaan imtixaanka baaso haddaan caafimaado yaa maantaan lagu hayni marka wax nadarkii waa kana iga hooya lehna ma arkeysid ama muxuu ah nadarkeyga iga xisaabay saasu ahaa iyo le waa iska yaryahay wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin xadiidku saxiix weeyaan bukhaari saxiixii kusoo saaray